tacaala ayaa mahad leh iskuu keen keenay fii beytin min buyuutihi mar labaad waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa asheekh alfaadil sheekh cabdiraxmaan imaamka masaajidka oo aada iyo aada iigu soo dhoweeyey masaajidkan kadib imaatikii aan imid magaaladan hargeysa waxaa iyana mahadleh guddida masaajidka dhammaan walaalaha ka qayb qaatay inay suuro geliyaan muctamarkan oo muxaadaradan caawa akhriya ay ka mid tahay waxaan dhammaanteen ka yeelay ah, ilaahay ka barayaa iyaga iyo innagaba intayna dhegaysanina iyo anigaba inuu ilaahay subxaana wa tacaala iyo walaalaha duuba ay kabaan laa eh, inuu ajar inaga siiyo kana dhigo camal saalixa ah oo ynu maalinta qiyaamaha ka helo miisaanka xasanaadkeenna haddaan u soo noqdo muxaadarada caawa wacbudu اllaha walaa tushrikuu bihi shay-a muxaadaradu waxa ay falanqaynaysaa oo ay ka hadlaysaa mowduuca towxiidka midkuna waa ifraad اllahi bاlcibaada waa in ilaahay subxaanah wa tacaala la waxido oo lagu gaar yeelo cibaadada loona shariig yeelin haddii sidaasi la yeelo oo ilaahay subxaana wa tacaala cibaadada loo xaqiijiyo towxiidkana la xaqiijiyo waxaa imanaysa in la gutay xaqii uu ilaahay subxaana wa tacaala u ku lahaa addoomaha sida xadiiska صaxiixa ah mucaad ibnu jabal radi allahu tacaala canhu waxa uu yidhi waa xadiis aad iyo aad u muhima ah, oo tilmaamaya xaq weyn oo ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa uu ku leeyahay markaynu leenahay adoomaha muslimun kama hadlayno ee waa muslim iyo gaal laakiin midna xaqaasi uu gutay oo wuxuu ku mutaysanayaa raallida alleh iyo jannadiisa iyo naciim aan go-ayn oo aakhiro ku helo kuwa towxiidka ilaahay xaqiijin waayey ilaahayna subxaana wa tacaala cibaadada u gaariyeeli waayey ee u barax waayey ee u shariig yeelay kuwaasina waxay ku mutaysanayaan naar iyo cadaab iyo ciqaab bay ku mutaysanayaan xadiiskani waa xadiis ardayda cilmiga dhigataa ay in badan maqleen culimmadana aad laga maqlay mucaad ibnu jubal radi allahu tacaala canhu wuxuu leeyahay kuntu ridfa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam calىa ximaarin yuqaalu lahu cufayr nebiga ayaan waxaan la fuujanaa dameer la ydhaha cufayr rid wa fangalka weeyaan markaad faras qof la fuujan tahay ama dameer ama hal aad la fuujan tahay markaa mucaad radi allahu wuxuu leeyay nebiga ayaan la fuujanaa dameer la yidhaha cufayr xadiiskan faa-ida laga qaadanaya waxaa ka mid ah tawaaduca nebiga waayo dadka ashraafta ah sida nebiga sala allahu calay wasalam dee dameer may fuuli jirin laakiin nebigu sala allahu calay wasalam tawaaduc ahaan ayuu u fuulay markaa anoo dameerkaasi la fuujan ayaa qaala faqaala waxau yidhi yaa mucaad mucaadow markaa mucaad ibnu jabal buu imika la hadlayaa nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi yaa mucaad atadrii maa xaqu اllahi cala alcibaad mucaadow ma garanaysaa xaqa uu ilaahay addoomaha ku leeyahay muslim iyo gaalba kii qaatayna wuu qaatay kii diidayna wuu diiday <clears throat> wamaa xaqu lcibaadi cala allaahi mase ma garanaysaa xaqa ay addoommihii ilaahay ku leeyihiin qaala qultu allahu warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisa ayaa og ayaan idhi oo qofka muslimkii waxaanu aqoon lahayn waa inuu ilaahay rasuulkiisa oo celiyo ila alkitaabi wasunna qaala wuxuu yihi nebi sal l slam isagoo markaa xaqaa muujinaya uu ilaahay addoomaha ku leeyahay wuxuu yidhi faina xaqa allahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a waa inay caabudaan ilaahay oonay u shariik yeelin wa xaqu alcibaadi cala allah ilaahayna isagaa tafadulan minhu minhu ee xaqaa isa saaray wa xaqu alcibaadi cala allahi caza wajal xaq addoomuhu ilaahay ku leeyihiina waa maxay an laa yucadiba man laa yushriku bihi shaya an laa yucadiba man laa yushriku bihi shay-a inaanu cadaabin ilaahay subxaana wa tacaala qofka aanu shariig yeelin xadiiskani ikhwaanii wa akhawaati wuxuu tilmaamayaa uu abbaarayaa arrin aan loo baahnayn in la hilmaamo ama la gees maro waayo haddii la hilmaamo ama la gees maro waxaa lagu dhacayaa khasaare aada iyo aada u weyn oon qiyaas lahayn soo maysid sidaa aawadeed ayaa waxaa looga baahan yahay qofka muslimkii inuu xaqiijiyo towxiidka ah, towxiidka inuu xaqiijiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu waxido oo ilaahay subxana wa tacaala cibaadada uu gaar yeelo oo ilaahay subxana wa tacaala aanu u shariig yeelin qofka ilaahay u shariig yeela ee sidaa ku dhinta waxaa abaalkiisuu noqonayaa in jannada laga xarimaayo inahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu الnaar ilaahay subxaana wa tacaala qofkii isaga u shariig yeelay ilaahay jannada wuu ku xarimay qofkii gaalnimo ku dhintay ee dhintay isagoo ilaahay u shariig yeelaya shirkiguna alwaan iyo noocyo kala badanoo noocyo badan oo kala jaajaada ayuu leeyahay waxaan ku hadli doonaa ashirk almucaasir ka maanta dad badan ay ku dhaceen qofka isagoo ilaahay u shariig yeelaya dhintaa janna waa ka xaaraan meeshuu ku hooyaniyo iyo meeshu ku dambeynayaana waa naar si aad ku ogtiin xadiiskii jaabir radi allahu tacaala canhu man laqiya allaha laa yushriku bihi shay-an dakhala aljanna qofka ilaahay la kulmay soomo cidna u shariig yeeleen oo cibaadada u barax tiray qofkaasi jannadu geliya qofka ilaahay la kulma isagoo ilaahay u shariig yeeliyana kaasina dakhala naar naarta ayuu galaa ilaahay subxana wa tacala wuxuu qur-aanka inoogu sheegay in ummad kasta loo soo diray rasuul loo soo diray rasuulkaasi oo sababta loogu soo diray ay ahayd inay ilaahay caabudaan daaquudkana ay ka fogaadaan walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu daaquut ilahay subxana wa tacaala masaladaasi saasi ayuu inoogu caddeeyey ilahay wuxuu leeyahay walaqad bacanaa walaqad xaqiiqeeya bacanaa waanu dirnay fii kulli ummatin ummad kasta waxa loo diray rasuulan rasuul baa loogu diray maxaa loogu diray risaaladiisu maxay ahayd ujeeddadiisu maxay ahayd an icbudu اllaha wاjtanibu الطaaquut ilaahay subxaana wa tacaala caabuda daaquudkana ka fogaada wاطaaquutu waxa weya waa wax kasta oo lagu xadgudbay oo ilaahay sokadii la caabuday waay towxiid la-aan dee waxa weeyaan noloshu ma soconayso towxiid la-aan ilaahay raallidiisa lama helaayo in towxiidka la xaqiijiyo ayuu ilaahay rususha u soo diray towxiidka aawadii ayaa loo furay suuqa jannada iyo naarta towxiidka aawadii ayaa galka looga saaray seefaha jihaadka towxiidka aawadii ayay khalqigu ugu kala qaybsamay gaal iyo muslim mu'min iyo kaafir maantana cid walba oo istiraahdaa dacwadaasi addacwa ila tawxiid addacwa ilcaqiida saxiixa waad ka gaabsan kartaan oo dacawaad kale ayaad ku beddelan kartaan waxa weeyaan dacawaadkaasi waa dacawaad ka leexday dariiqii ambiyada iyo tii ilaahay subxaana wa tacaala jideeyey oo ah in dadka loogu yeedho cibaadada ilaahay iyo in isaga keligii subxaana wa tacaala la caabudo ibn اlqayim raxmat ullaahi calayhi ayaa waxa uu leeyahay isagoo sheegaya meesha tawxiidku uu kaga jiro kitaabka ilaahay eenu akhrisanay qur-aanka oo dhalinyar badanoo iyo carruur badanoo inala fadhidaa ay xafidsan yihiin ayaa ibn اlqayim raxmat ullaahi calayhi fii madaarij الsaalikiin waxau ku yidhi ina alqur'aana kullahu fi اtawxiid ah. ina alqur'aana kullahu fi tawxiid bimacnaa qur'aanka iyo kitaabka qur-aankii wuxuu ka hadlayaa waa tawxiidka dhinac kastood u qaado tawxiid buu ka hadlayaa qur-aanku waay isagoo arrinkaas sii faahfaahinaya ibn raxmat ullaahi calayhi ayaa wuxuu yidhi wuxuu ka hadlayaa qur-aanku sifooyinka ilaahay iyo magacyadiisu ka hadlayaa wuxuu ina amrayaa cibaadada wuxuu inoo diidayaa shirkiga wuxuu ka hadlayaa qur-aanku jazaha iyo abaalka ilaahay subxaanah wa tacaala uu muwaxidiinta udaarta aakhiro ku siinaayo wuxuu inoo caddaynayaa abaalka iyo cuquubada kuwa mushrikiinta aakhiro ay ku leeyihiin wuxuu ka warramayaa muwaxidiintii iyo taariikhdoodii ambiyadii iyo atbaacdoodii wuxuu ka warramayaa kuwii ambiyada diiday ee towxiidka dafiray ee ilaahay u shariik yeelay waxay ku dembeeyeen iyo sida adduunyadan loogu ciqaabay ikhwaani ahamiyadda towxiidka waxaa ka mid ah in towxiid la-aan ilaahay subxaana wa tacaala aanu camal aanu aqbalayn waxaa ka mid a ah inuu towxiidku yahay waxa ugu horeeya ay dadka ducaadda iyo culimada iyo xarakaadka islaamiga magacay doontaan ha sheegtaane inay dadka baraan oo ay dadka u sheegaan intaanay akhlaaqda wanaagsan barin intaanay mucaamalaadka barin waxaa loo baahanya in juhdi lagu bixiyo sidii ummadda tawxiidka loo bari lahaa fii saxiixayn xadiiska macruufka taqaanaan xadiiska cabdillahi bni cabbaas markuu nebigu sala allahu calayh wasalam mucaadi bnu jabal uu u diray yeman waxa uu ku yidhi nebigu markuu mucaadi yeman u diraayey wuxuu ku yidhi mucaad radi allahu tacaala canhu waxaad u tegaysaa qowm min ahli lkitaab min ahli kitaab maxaa loola jeedaa qowm min ahli kitaab de waxa weyan waa yahuudiyo iyo nasaara oo dadkii markaa yaman ku noolaa waxay ahaayeen ahli kitaab bay ahaayeen marka wuxuu nebigu ku yidhi sala allahu alay slam mucaad mucaadna waa rasuulkii rasuulka ilaahi sala allahu alay slam dacwadiibuu u geenayaa dad aan muslimiin ahayn oo yaman ku noolaa markaa nebigu sala allahu alay slam wuxuu u sheegayaa awlowiyaadka khitaabka dacawiga ah ee waafaqsan kitaabka qur-aanka iyo sunnaha rasuulka sala allahu alay slam oo ah dariiqadii nebigu uu dadka diinta ugu baaqay wuxuu yidhi waxa ugu horeeyad ugu yeedhaa ha noqoto shahaadati an laa ilaha illa allah riwaayaad kale wuxuu ku yidhi wa anii rasuulu taa ugu yeedh inay qiraan in ilaah xaq lagu caabudo oon allah aanu jirin waa taxqiiqu tawxiid ifraad alcubuudiya oo ilaahay subxana wa tacaala lagu gaar wa anii rasuulu sal allahu alay slm aniguna aan rasuulkii ilaahay ahay riwaayad kale wuxuu ku yidhi ilaa an yuwaxidu allaha inay ilaahay subxaana wa tacaala ay waxidaan nebigu sala allah alay slam mucaad wuxuu ku yidhi hadday saas kugu addeecaan ooy shahaadatu an laa ilaha ila allah wa anna muxamed rasul lah sal la alay slam ay qiraan waxaad u sheegtaa in ilaahay habeen iyo maalin walba ku waajibay shan salaadood hadday taasi kaa aqbalaan waxaad u sheegtaa inuu ilaahay ku waajibiyey sadaqo laga qaadayo aqniyadooda loona celinayo fuqaradooda wahaakada tacaliimtii islaamku saasay u kal horaysaa xadiiskani waa xadiis muhima oo loo baahaya inuu isdul taago qof walba oo qayb ka ah addacwa ila allahi subxaana wa tacaala addacwa ila alislaam qof waloo dadka islaamka ugu yeedhaya waxaa loo baahan yahay inuu xadiiskan fahmo waayo ayuha alikhwa alakhawaat xadiidkani wuxuu caddaynayaa uu kashifayaa oo uu muujinayaa oo si saxar aanu ku jirin u qeexayaa sida dacwada awliya awlowiyaadkeega loo kala hormarinayo waay <clears throat> la odhan maayo yacanii maanta waxaad arkaysaa dadku odhanaya anu dadka aynu barno maxaasinta islaamka dhaqaalaha islaamka habkiisa wanaagsan in uh, habka ijtimaaciga ah ee islaamku leeyahay in uh, qaabka nolosha usrada ee islaamka sidaasi ayaynu dadkaynu ku soo jiidanaynaa nebi maxamed sala allahu alay wasalam dariiqaasi ma marin dariiqu maray wuxuu ahaa altawxiidu awalan tasxiix caqaa'id innaas waa in dadka caqiidada loo saxo waa in tawxiidka dadka la baro waay marka taasina waxay noo tilmaamaysaa in waxa ugu horeeya inuu dadka ugu yeedhnaa inuu noqdo uu noqdo towxiidkuna saaad garanaysaan dee qaybuu leeyahy towxiid alasmaa wasifaat towxiid arububiya towxiid ululuhiya in saasi dacwadii markaad xambaarsan tahay in ummaddii iyo mujtamacii iyo caalamka oo dhan loo soo bandhigo towxiidkaasi oo waafaqsan sida culimmada ahlusunna waljamaaca ay ay ay isku waafaqeen ikhwaani nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu ilaahay kusoo diray diin buu kusoo diray diintaasi qofkii aan aqbalin ee ka gaaloobaa tawxiidka ugu horreeye naartuu gelaya imaam muslim raximah llahu tacaala wuxuu soo wariyey inuu nebigu sala الله عليه وسلم uu yidhi min xadiis abi hurayra الله allahu tacaala canh waladii nafsu muxamadun laa yasmacu bi axadu min hadihi اlumma wuxuu yidhi waxaan ku dhaaranayaa ilaaha nafta maxamed gacantiisa ku jirto nafheennuna dhammaanteen gacanta ilahay bay ku jirtaa ku jiraan laa yasmacu bi axadu min hadihi اlumma ima maqlo axad ummaddan ka mida ah. yahuudi ha ahaado ama nasraani ha ahaadeen uma yamuutu oo dabeetana uu dhinto qofkaasi ummadda ka mid ah ummaddana xagga waxaa loola jeedaa ummatu dacwa ayaa loola jeedaa alumma fii hada alxadiid waxaa loola jeedaa ummatu dacwa ayaa loola jeedaa nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahy axad ka mida ummatu dacwa oo ah qof kasta oo noolaa maalintii nebiga sala allahu calayh wasalam la soo diray ilaa qiyaami saaca qof walba oo noolaa muddadaasi waxa weeyaan waa ummatu dacwa oo waxa ku wajahan dacwadii iyo risaaladii nebi moxamed sala allahu alay slam ummatulijaaba waa ayo ummatulijaaba waa ciddii aqbashay dacwadii iyo risaaladii nebiga sala allahu calayh wasalam oo ah muslimiinta se kala fahmin alfarq bayna ummat dacwa wa ummat alijaaba ah ummatulijaaba waa inaga weeyaan walilahi alxamdu ciddii aqbashay risaaladii dacwadii ummatu dacwana waa qof kastoo noolaa maalintii nebi maxamed soo saaray sal ly slam ilaa qiyaami saaca markaa dee qaarna waa aqbaleen qaarna way diideen cumuuman xadiisku wuxuu leeyahay nebi sal l slam leeyahy qof wal qof ummaddan ka mida ummatu dacwa ka mida oo imaqlay maqalkuna maqal keliyun maaha nebi maxamed maqlo sheekh cuseyn raxmatullahi aley markuu xadiiskaasi sancayo wuxuu yidhi waxa weeyaan maqalka waxaa looga jeedaa albalaaq alladii taquumu bihi اlxuja waa balaaqa iyo gaadhsiinta ay xujadu ay ku qumayso weeyaan buuri balaaqa iyo xujada balaaqa ay xujadu ay ku qumayso marka nbigu nebigu sal ly slam wuxu leey qof kii imaqlay ee dacwadeeda maqlay ee risaaladeeda maqlay wuxuu doono ahaado ama yahuudi ahaado ama nasraani ha ahaado haddii yahuudiya nasaaradii la cayinay oo ahli kitaab ahaa kuwa kale maxaad manaynaysaa ama kuwa buudaha sheeganaya ama kuwa hinduuga sheeganaya ama kuwa mulxidiinta sheeganaya ama waxay doonaan ahaadaan imaam nawowi markuu sharxi saxiix muslimka xadiiskaa ku sharxaayo ayaa wuxuu leeyahy alyahuud wanasaara waxa loo magacaabay waayo haddii la yidhi iyagoo ahli kitaaba sidaa looga warramay maxaad u malaynaysaa kuwa kalena cumuuman wuxuu yidhi kii i maqle een dacwadeeda rume ee aan i rumayn walam yu'min biاladii ursiltu bihi ilaa kana min asxaabi الnaar whada huwa shahid min xadiis walam yu'min biاladii ursiltu bihi ila kana min asxaabi الnaar oo kama qaala nebiyu sal l slam marka ummadan maanta nool adduunka daafaheega wuxuu doono ha sheegto ama yahuudi ha sheegto ama nasraani ha sheegto ama mulxid ha sheegto ama wuxuu doono ha sheegtee haddii aanu rumayn dacwada iyo risaalada nebi moxamed sala allahu calay wasalam uu sidaasi ku dhinto waxaanu ahlunaar weya bimacnaa gaalibu ku dhintay su-aal baa meesha taalla markaa mawduuceena la xidhiidha walam yumin biladii ursiltu bihi wixii nebi maxamed lagu soo diray maxaa ugu weyn tawxiidka soo maha tawxiidka marka qofka tawxiidka ka gaalooba ee ilaahay cibaadada cid kale ugu shariig yeelaa waxa weeyaan qofkaasi waa ahlu naar ilaahayna subxana wa tacaala wax allaala wuxuu ka aqbalayaa ma jirto maadaama uu ku dhintay gaalnimo iyadoo alxuja risaaliya ay soo gaadhin arrin oo ah acmaasha wanwanaagsan ee dadka bini aadamku ay sameeyaan towxiid la-aan lama aqbalayo mushrik ilaahay u shariig yeelay ilaahay subxaana wa tacaala camal kale kama aqbalayo waan sharxi doonaa macnahaasi laakiin xadiis baynu akri doonaa xadiiskaasi imaamu muslim baa caaishu kasoo wari ayuu kasoo wariyey radi allahu tacaala canha caaisho waxay nebigay weydiisay caaisho qof caqli badan bay ahayd oo caalimada oo su-aalaha nebiga weydiisay waxaa ka mida ah su-aashan baa ka mida ah oo tawxiidkii caqiidada la xidhiidha waxay ku tiri radi allahu tacaala canhu nebiga sal alla alay slam ibnu judcaan ibnu judcaan wuxuu ahaa nin jaahiliyadii noolaa laakiin faxal buu ahaa oo qaraabadana wuu xidhiidhin jiray masaakiintana wuu quudin jiray bal waxa la yidhi wuxuu samaystay xeedho weyn ayuu samaystay oo cuntada uu ku ridi jiray suu dadka u quudiyo marka caaisha radi allahu tacala canha waxaa nebiga ku tiri sala allahu alay slam ibnu judcaan kaana fi ljaahiliya yasilu raxim wa yucimu lmasaakiin baytiri ninkaasi ibnu judcaan ninkaa uu ahaa oo fii zamani ljaahiliya ayuu noolaa laakiin khisaalkiisa iyo tilmaamihiisa wanaagsan waxaa ka mid ahaa yasilu raxim qaraabadu xidhiidhin jira wa yucimu lmiskiin miskiinkana wuu quudin jiray fahal daaka naaficuhu fahal daaka naaficuhu camalkiisaasaa inuu qaraabadan xidhiirin jiray masaakiintana uu quudin jiray fahal daaka naaficu camalkaasi miyuu anfacayaa oo naarta aakhira miyuu ka badbaadinaya waa masale maanta taagan weeyaan masale maanta taagan weeyaan qoloyn baa koona nelson mando nelson mandolla nin fiican buu ahaa oo u soo halgamay in xuquuqda dadka madow ee south africa lakin nafs mandola at the end fi nihaaya mata cala kufr gaalnimu ku dhintay maadar tarisa ayay ah, ku odhanayaan qof fiican bay ahayd oo masaakiinta iyo dadka cudurada qaba iyo saas kale lakin maadar tarisa maatat cala alkufr gaalnimo ku dhimatay wahaakada kuwa badan oo maanta caalamka ku nool waxaa laga yaabaa inay malaayiina dollaraad ay ku bixiyaan maxay ay ku bixiyaan inay dadka masaakiinta ee baahan ay siiyaan bal maraykan waxaan ku aragnay dad intay suuqyada istaagaan galabtii iyagoo shaqo ka soo baxo o dhanoo maanta o dhan soo shaqaynayey intay miis istaba daagaan dadka homeleskee dib jirka ah maraq kulul iyo cunto siiya waa camal wanaagsan weeyaan humanitarian waa camal insaaniya laakiin arrimo ina iskaga keen qaldamar maaha camalka insaanigii keligii qofku kagama badbaadaayo naarta iyo cadaabka kagama badbaadaayo ilaahay wuxuu u shardiyey in naarta lagaga badbaad laga badbaado wuxuu u shardiyey yani alkhuluud fi nnaar wuxuu u shardiyey in tawxiidka iyo caqiidada la xaqiijiyo markaa caaisho bal ka fakir yani iyadoo xilligaa joogtay ayay su-aashaa isweydiisay radi allahu tacaala canha su-aashaasina ilaa maanta way taagantay oo waxaad arkaysaa hargeysadaa aynu joogno niman dhalinyara oo jaamacadaha dhigta ama cofish roba habeenkii ku sheegista oo ku murma inay masaa'ilkanoo kale ay soo darxaan oo idhaahdaan gaalku hadduu wanaagsan yahay hiise good human being waa insaan fiican muxuu ku fiican yahay dee waxa weeyaan dadkii masaakiintuu qudinayaa dawuu qaybinayaa ah, duufaanadu markay dhacaan teendhooyin buu u keenayaa oo iyagaaba dadka muslimiinta marka qaarkood uga soo horeeya walasaf shadiid acmaashaasi mey gaalka anfacaysaa abaalkiisa adduunyadu ku heli in cimri dheer lagu siiyo in caafimaad lagu siiyo in adduunyada lagu raaxeeyo laakiin aakhira laysa lahu shay cinda allahi subxana wa tacaala ilaha agtiisa marka aduguna haddaad qof muslimna tahay waxawn masaa'isha laga yaabo inay dalinyar muslimiina oo xitaa arday jaamaca dhigtaan ay ku simbirraxoodaan kuwan baa ka mid ah nebigu sal lla ly slam markaa wuu inoo sharxayaa markuu caaisha u sheego uu yidhi laa yanfacuhu raximka u xidhiidhin jiray iyo maxaan ku dhahday masaakiinta uu qudin jiray waa ibnu judcaan magaciisana cabdillaahi bu cabdillahi ibnu judcaan fii zamn jaahiliya ayuu noonaa un idhi nebigu wuxu ma anfacayo markaa nebigu miyuu caaisha halkaa kaga tegey leesh limaada camal fiican buu xudunta arrinkuna waa kaa weeyaan innahu lam yaqul ma odhan yowman maalin maalmihiisa ka mid a intuu noolaa maalinna ma odhan rabbi ikfir lii khatii'atii yowma addiin ilaahow gafkayga maalinta qiyaamaha maalinta xisaabta iyo jazaha ilaahow gafkaygii ii dhaaf maalinna ma odhan alimaam nawowi raximah allahu tacaala sharxu saxiixi muslimka isagoo xadiiskan sharxayo wuxuu inoo sheegay uu yidhi macna hada alxadiid xadiiskan macnihiisu waxa weeyaan yacni laa yanfachu fi laakhira acmaashaasi cunno siinta iyo qaraabo xidhiinta iyo dee maanta kuwa dawada bixinaya ee teedhooyinka dadku duufaanada iyo abaaruhu ku dhaceen u dhisaya waxa weyan aakhira ma anfacayso likownihi kaafiran hada waa cibaarada imaam nawowiyan raximah allahu tacala likownihi kaafiran sababtu waa maxay waayo gaalnimo ayuu ku dhintay gaalnimo ayuu ku dhintay qof gaalnimo ku dhintayna acmaal uu adduunyadan ku sameeyey oo ajar uu aakhire kaga heliyo ama naaruu kaga badbaadiyaa ma jiro akhi waxa weeyaan waa waa min usuuli diinina bay ka mid tahay diinteenna usuusheeda ayay ka mid tahay qawaacidda islaamnimadeenna ayay ka mid tahay qofka fahmi waaye arrintani wax badan baa ka qaldan oo doonay inuu cudurdaar iyo justification u helo dad gaalo ah oo idhaahdo aakhiro waa badbaadiyaan aakhiro way badbaadiyaan aakhiro jinnaday gelayaan maalin baa nin cabo muslim aanu saaxiib ahayn oo nin weyn buu ahaa ilaa toddobaadda nabigu islaamay markaa intaana maraykanka ka iman waxoogaa ka hor waan u tigtegi jirnay anigii ninkan oo saaxiib nahay oo bakistaniya israaci jirnay markaa waan soo siyaarin jirnay haratag baa ku dhacay markaa nin iska bukaan jiif u ahaa wuxuu qabay gabadh aan muslimiinhin buu qabay xaaskiisa markaasaa gabadhaasi siday ninkaa ugu jajabantay siday yacni ay waxu siinayso ay uga warhaynayso waad la tacajubisa ana waan fiiriyaa un moogti dhowr jeerna waan u tegtegay maalin ziyaaradii ugu dambaysay ayaa markaanu ka soo baxnay aniga saaxiibkay wadaadkii bakistaaniga ahaa ayaa su-aal baan weydiye waxaan ku yidhi yow haddii ay gabadhani ninkan intaasoo dhan eli joogtay oo sidaa u jeceshahay oo ay maalinkaa maanta sidaa u doonayso de waaba kana caawinaysee dee diintiisana may ku kalsoonaato oo iska muslimta shaksiyaddiisii hadday jeclaatay oo ku kalsoonaatay ya wa min alxubbi maa qatal baaso carku u tiraahdo may diintiisna iyo caqiidis ay ku kalsoonaato anuunbaa su-aal baan iska weydiiye ninkiibaa xagga wax kale aan ka filaayey ayaa wuxuu igu yidhi sheekh maxamed ow inay jannada inay dadkan inay jannada geli doonaanna ilaahay baa ku kule jannada inay geli doonaan waxa ii muuqatay ayuha alikhwa walakhawaat in waxyaabo badan oo caqiidada kamidii ay muslimiinta ay ka qadan yihiin muslimiinta ay ka qaldan yihiin sababtuna waa maxay waxa weeyaan waa awalan baraha bulshada internetku way ku soo duushay caalamkao dhan bay kusoo duushay caalam islaamina gaar bay ugu soo duushay manaahijta waxbarashadee iskuulladeenna iyo jaamacadaheenna laga dhigtana waxa weeyaan waxa ka buuxa waxyaabo badan oo caqiidada iyo islaamnimada iyo tawxiidka ka soo horjeeda waxaa muhima inay isdul taagno xadiiska mucaad bnu jabr radi allahu tacala canhu markuu nebigu sala allahu alay wasalam uu yaman u diray ee nebigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam waxaad u tegaysaa qoom ree ahli kitaabaad u tegaysaa ee waxaa ugu horreeyaed ugu yeedhaa ha noqoto ha noqdo shahaadata an laa ilaha illa allah wa anii rasuulu llah riwaayad kale uu ku yidhi an yuwaxid allaha inay ilaahay in towxiidkiisa ay xaqiijiyaan hadda bal u fiirso nebi maxamed sala allahu alay wasalam wuxuu dirayaa mucaad oo wuxuu u dirayaa qoom ree ahli kitaab uu dirayaa wuxuuna barayaa sida ugu wanaagsan ee diinta uugu sheegi karo su-aasha meesha ku jirtaa waxa weeye arrinkani maa mucaadunbuu ku koobnaa su-aashaas midaysan dii waya in dadka waxa ugu horeeyo loogu yeedhaa uu yahay towxiidku ma mucaadi ibnu jabal oo keliya ayuu ku koobnaa mise waa wax loo baahan yahay in dadka muslimiintu meel walba ay joogaan xilli walba ay joogaan waxa dadka ay ugu baaqaan ee ugu yeedhaan inuu ahaado towxiidka ilaahay subxaana wa tacaala waxaa dhaba in xukunkaasi aanu mucaadi ibnu jabal radi allahu tacaala canhu aanu gaar ku ahayn ee uu yahay xukun ku wajahan dadka muslimiinta oo dhan meel kastood adduunka ka joogto ama sheekh ahaw ama daaci ahaw ama jamaaco islaamiya ama xaraka islaamiya ama munadamo dacawiya waxaa waajib inagu ah in waxa ugu horeeya inu dadka ugu baaqinaa inuu noqdo maxay towxiidka iyo in ilaahi subxana wa tacaala cibaadada in lagu gaaryeero maanta waxaa socdo dagaal aada iyo aad u ba-an oo lagu hayo caqiidada ahli الsunna waljamaca bimafhuumiha asalafiyi alwaadix caqiidadaasi maanta waxa lagu wadaa dagaal baa lagu wadaa waayo xitaa galbeedku waxay ogaadeen in caqiidada keliya ee hortaagtay danahooga gumaysi ee ah inay isku ballaariyaan caalam islaami khayraadkooga dhacaan dadkooga ay gumaystaan afkaarahooda ay bedelaan dhalinyartooda ay maskaxda iyo madaxa ay ka walaaqaan caqiidada keliya ee muujisay inay ishortaagto ajendayaasha iyo mashaariicda uu galbeedku doonayo inuu ka fuliyo caalam alislaami waa alcaqiida salafiya caqiidat ahli sunna waljamaaca saan idhina markaan leeya ahlu sunna waljamaaca bimafhuumiha asalafiyi alwaadix ee laga dhaxlo culimmadii ummadda culimadii ummadda ee salafkii iyo ala'imada arbaca iyo culimadii xadiiska laga laga laga dhaxlay dagaal adag baa lagu hayaa walidaalika waxaa noo muuqatay in dadka ducaadda ka midii ay ku dhaceen waxa galbeedku uu ku magacaabo laylinta islaamiyiinta tarwiid alislaamiyiin laylinta islaamiyiinta maxaa loola jeedaa faraska marka la laleeyo soomaad arag waxaa la isku dayay in islaamiyiinta inkastoona jecleenna kelmadda islaamiyiin ma jecli inaan isticmaalo laakiin waa kelmad aad loo isticmaalo waxaan ujeedaa uun wadaadada iyo munadamaadka dacwiga iyo xarakaadka islaamiga iyo jamaacooyinka dacwada wada in la layliyo maxaa loo jeedaa in la layliyo waxaa loo jeedaa in la aqbalsiiyo alislaam almriiki alislaam algarbi oy kaa qaataan oy ka tanaasulaan in hawaabiddii dacwadooda oo qadiyat tawxiid ay ugu horrayso ay ka tanaasulaan waxaad arkaysaa baryahan dambe in kutubtii caqiidadu masaajid badan ay ka maran tahay inaad magaalada socoto kutubta tawxiidka laga akriyi jiray aanad arag bay kutubtii tawxiidkoo la akriyaayo kutubtii caqiidadoo la akriyaayo manaheedu taasi waxa weya ayoa inaynu idhaahno waxa weeyaan aniga masaajidkaygii kutub tawxiid iyo kutub alcaqiida laga akhriyi maayo muxaadarooyinkii eh, muxaadarooyin caqiide ah lagu soo dari maayo eh, muqararaadkii madaarista xataa madaarista af carabiga ahayd waxaa laga sifaynaya muqararaadkii tawxiidka iyo caqiidada macnaheedu waa maxay macnahedu waxa weeyaan xitaa haddaad wadaad tahay haddaad xarako islaamiya madaxu tahay xitaa haddaad munadamo dacawiya aad horjoogo u tahay waxaad aqbashay alislaam alamriki oo maanta xarb iyo dagaal ku haya caqiidada salafiga ku haya taasaad aqbashay waana tanaasushay in loo tanaasusho loo tanaasulo iyo in dib loo gurtana maaha haddii muslimiinta aan la barin maanta masaa'il ashirk wa masaa'il alkufr wa masaa'il aljaahiliya soo dhici mayso inay ku dhici karaan qaarkood inay ku runroon karaan sooma dhici karto ayuha alah maanta ku odhanayaa waxa weeyaan dacu nnaasa axraaran iska daa dadku xor caqiidadooda ha u noqdaane dad baa ku odhanaya in eh, eh, eh, masalada caqiidadu masalad muhim maantaba maahaba aynu dadka akhlaaqda ka soo dhisno aynu cibaadaadkaana ka soo dhisno aynu zuhdiga ka soo dhisno aynu dhaqaalaha islaamka dhisno aynu wanaagga iyo quruxda mujtamaca islaamku leeyahay aynu dadka uga sheekayno laakiin caqiidadii meeshu ka maqantay dariiqaasna dariiqii nebi maxamed sala allahu calay wasalam maray ma haddaan wax yar indiraysiiyo arday hargeysaa secondary school ka dhigtaa ayaa wuxuu igu yidhi macallin afrikaan oo macalimiinta afrikaankae iskuula wax ka dhiga ayaa wuxuu noo class biology u dhigaya macallinkii wuxuu nagu yidhi buu yidhi markaynu dhimanno meelaynu tegino ma garanno markaynu dhimanno meelaynu tegi doono ma garanayno cibaaradaasi waxay inkiraysaa bacfigii bay inkiraysaa in laysu saas laysu soo saari doono waxay inkiraysaa qudrada ilaahay caza wajalla uu leeyahay in dadku markay dhintaan ilaahay uu dib u soo nooraysiin doono arkay ardaysna jaamacad hargeysa ka dhigta ayaa wuxuu igu yidhi wuxuu iga sheekeynayey sida maskaxda looga bedelaayo dhalinyarta jaamacadaha dhigata jaamacadaha qaarkood looga bedelaayo ee loogu beeraayo afkaar mid ku ah caqiidadii diinta ayaa wuxuu yidhi idhi baa wuxuu ku leeyahay ha isdhexgelina diintiinna iyo nolosha diintiinna iyo nolosha ha isdhexgelina bimacnaa waa maxay markaad kursiga jaamacadda markaad ku fadhido ama psychology dhigo ama sociology dhigo ama waxaa doonto dhigee waxa weeyaan nadariyaadka intadisbuugga jaamacadda iyo classroomka lagu soo bandhigaayo ha soo dhexgelin diintaada ee kala sooc ardayo muslimkeed oo hargeysa joogo jaamacad dhiganaya diintaada kaga kaalay iyo caqiidadaada kalaaska dibadiisa wax allaala wax tegis buuggaa ku qoran ama shirkiyaad ha noqoto ama fikrado iyo ideology caqiidadii diinta ka soo horjeeda ha noqotee aqbal oo diinta ha soo geliyo niqaashka ardayga iyo macallinka dhex maraayana ayayna diintu qayb ka noqon waxaa weeyaan marka la leeyahay dadka iska daaya xor ha noqdaane oo caqiidooyinkooga xor ha u noqdaan fikraddaasi caalamislaam ayay soo gaadhay caalam islaami waxaa laga yaabaa dhallinyar soomaaliyeed oo hargeysa joogtaa inay ka doodayaan oy soo bandhigayaan in hadallo odhanaya si xor u fikr si xor ah u fikr fikirkaaga xor noqo dabcan islaamku qofka wuxuu siiyey majaal ku fikiro oo diintaada iyo magaranaysaa doorashadaadu waan adiga kaa timaado laakiin haddii loola jeedo si xor ah u fakir inaad ilaahay rumaysay inaadan rumayn adig ku taalla soo inaad islaam noqoto inaanad islaam noqon adig ku taalla de fikirkaaga xoray amaa fikirkaaga u xora waxa weeyaan taasi waxay noo horseedaysaa wixii dalal badan oo musna lagu soo baabiyey waxaa lagu baaqayaa xuriyat alilxaad inay inagu dhex noolaadaan kuwa leh ilaahay ma jiro oo laleeyahy qaanuunkuna kuwa ha ilaadhiyo xuriyat ridda in qof islaamnimo lagu dhalay uu gaalgaal noqon karo o odhan karo anu maanta waan joogaa oo islaamnimadii waan ka baxay muslina ma ihi qaanunkuna aanu qabanayn nebiguna sala allah alay salam wuxuu ku yidhi xadiis saxiixa man baddala diinahu faqtuluuhu qofka muslimkee gaalooba ee diintiisa bedela iqtuluuhu dila xaakinka sharciga ayaa dilaya in xukunkaa lagu fuliyo laakiin waxay naga doonayaan in murtadkii uu xor ku noqdo caalam alislaami iyo dunida islaamka waxay naga doonayaan in kuwa shareecada diidaya eele annagu islaamka ma ogolinba qaar baa tiifiyada la soo hor fadhiisanaya no no waana annagu sheegina shareeco shareeco iyo diin iyo waxaasi annagu kuma jirno mana ogolaanayno haddaanu fursadu hellana waxayn maba aqbali doonnaba waa inu xor u ahaado isaga wadaadka khudbadda jimco akhriya dadka wacdiya way u siman yihiin xorriyadda maanta ayuha alikhwa ragga ragga faraxumeeya dumarka dumarka faraxumeeya xorriyad bay leeyihiin meelo badan oo caalam islaami ka mid ah meelaha kalena lagu soo wadaa baadariga kiristaanka faafinaya xor buu yahay caalamiislaami mulxidka ilaah ka cararka ah iyo ka diinta nacabi xor bay u yihiin caqiidooyinkooga meelo badan oo caalam islaami ka mid ah qofka keliya ku diiqadaysan dunida islaamka meelo badan oo kamidi waa wadaad waa wadaad weeyaan kuwa fasaadka iyo corrubtionka iyo akhlaaq darada iyo fuxshiga iyo anshixumada la dhexrooraya hablaha muslimiinta ee soo koraaya iyo dhalinyarta muslimiinta ee soo koraysa xor bay u yihiin meelo badan oo caalam islaami ka mid a ah. xarumay furteen maraakisay maraakis bay leeyihiin waxay afuufayaan iyo waxay akhriyayaan dee ilaahun baa og marka in la yidhaahdo in ummadda eh, caqiidada loo dhigaa wax muhima maaha waxa weeyaan wadaadow waa lagu qalday ee dib isku noqo waa lagu qalday ee dib isku noqo addacwa ila tawxiid dad badan baa odhanaya waxaan sameynay muraajacaad baanu sameynay muraajacaad muraajacaad waxaad ka samaysay in kutubtii tawxiidka aad maktabadaada aad ka sifaysay muraajacaad waxaad ka samaysay in kutubtii tawxiidka iyo caqiidada in ka hadlaysay inaad in maraakistaada aada u diiday muraajacaad waxaad ka samaysay waxaad shalay u haysatay inay yihiin usuul iyo qawaacid diinta ka mid a ah, ma kuwaasaad muraajacaad ka samaysay waxaa maanta laysku qataa laysku qabtaa kutubtii sheekh maxamed abdiwahaab kutubtii sheekh maxamed abdiwahaab sheekh maxamed abdiwahaab waxaa sheekh culimada islaamka mid u ah waanan qiraynaa waan rumaysanay kutub caqiibo leh ayuu ka qoray towxiidka imise ayaa ku anfacay usuul talaasaha imisaa ku manafaacsaday kitaabu tawxiid caalam islaami sharqi iyo qarbi meel kastoo tagto xataa fii bilaadi algarb kutubtiisa ilaahay ku anfacay uman fara badan oo caqiidada loogu saxay oo tawxiidka ay ku fahmeen oo shirkiga ay kaga fogaadeen maanta waxa weeyaan dee waxbaa isbedelay siyaasadii adduunkuna way isbedeleen sheekha iyo wadaadka iyo daaciga iyo jamaacadda islaamigina in dee isbeddelkaasuna isla beddesho oy tiraa waxa weeyaan wahaabiyadii waanu iska beri yeelnay ah, hadda magaca wahaabiyadii aniguma ogoli soo garan maysid laakin waa isticmaal ahaan baan isticmaalaya oo tiraa waanu isbedelay ood kutubtiisii aad la dagaalanto oo tiraada xitaa waxa weeyaan yacni raad takfiiriya ayaa kutubtii sheekh maxamed cabdiwahaab iyo shekh islam ibn taymiya ku jiraa dee waxa weeyaan waxaa soo bedeshay siyaasadda dhulka maanta ka socotaa soo bedeshay cibaarad iyo hadal uu yidhi sheekh islam ibnu taymiya raxmat ullahi calayhi oo aada iyo aada u wanaagsan ayaa waxay ahayd wuxuu yidhi raxmat ullahi calayhi minhaj sunnaha ayuu ayuu ku yidhi wuxuu yidhi wamadhabu ahli sunnati waljamaaca madhabun qadiimun wamacruuf buu madhabka ahlusunna waljamaca ilan qaar baa markii dambe madhabka u nisbeeyey imam axmed soo maa ah. wuxuu ibnu taymiya isagoo masaladaa caddeynaya in imaam axmed walaa shaafici walaa maalik walaa abu xaniifa aanay madhabkan ahlu sunnaha iyagoo aanay la imanbal uu ka da'weyn yahay ayaa waxa uu yidhi raxmat calayhi wamadhabu ahli sunnati waljamaaca madhabun qadiimun wamacruuf waa madhab qadiima oo ka hor intuu ilaahay abuuray abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici iyo axmed horuu jiray madhabku culimmadani tajdiidun bay ku sameeyeen imaam axmed mowqif adag oo raganimo oo geesinimo iyo islaamnimo leh ayuu iska taagay masaladii khalqi qur'aan waa lagu jeedaleeyey oo waa lagu dhibay ilaahayna subxaana wa tacaala ina madhabkii ahlulxaqa kor buu ugu qaaday mowqifkiisa lakiin ma isagaa samaystay imaam shaafici ma isagaa samaystay imaam daab hijra ma isagaa samaystay alimaam abu xaniifa ma isagaa samaystay may ibnu taymiya raxmatullaahi caley masaladaasi oo caddaynay u leey waa madhab qadiima iyaguu ka horreeyeyba waana la yaqaanay intaanay dhalanba ilaahay iyaga abuuray sababtu waa ah maxay wuxuu yidhi waa madhabkii saxaabadu ay nebigooga sala allahu calayh wasalam ay ka qaateen ani anigoo taasi kaan baqaadaya ayaa waxaa leeyahy caqiidada tawxiidku waa caqiido qadiima oo la yaqaanay ka hor intuu ilaahay ibnu taymiye iyo ibnu cabdilwahaab oo boray iyaga ka hor ayay jirtay sheekh islaam intaan u dhalan sheekh cabdilwahaab intaan u dhalan waa caqiido la yaqaanay oo jirtay kuwa maanta uga rooraya caqiidadii salafigahayd magacna lianno waxa weeyaan dowlado markii hore sacabka u tumi jiroo dana ku watay ayaa maanta dib uga gurtay ama galbeedkiiyo qarbiga ayaa dagaal ku wadaa dee waxaa noo sharax marka hore waxay ka ahayd adiga marka hore marka hore maxay ka ahayd ah. hadday caqiide ka ahayd dee caqiida maanta hayso oo dadka ugu yeedh oo faafi oo ha cabsan waayo waxayn caqiidadii saxaabadu ridwaan ullahi tacaala calayhim ay ka qaateen nebigoogii muxamed sala allahu calayh wasalam ummadduna ay isku waafaqday cidda isku waafaqdeen waxaa ka mid a ah a'immada waaweynee diinta iyo islaamnimada ayaa ka mid a ah. khatarta ugu fara badan ee xarakaadka iyo jamaacooyinka islaamka ku dhici karaa waxa weeyaan markay isla bedelaan isbedelada dowladaha markay garab ordaan siyaasad ay dowladi ka leedahay xitaa u xaqa ah laakiin idu xaq kama doonayso xaq kama doonayso ee waxa weeyaan siyaasad bay ka wadataa awrkeeda ay ku kacsanaysaa towxiidka iyo caqiida saxa waxa weeyaan culimmada aanu sheegnay way ka weyn yihiin inkastoo labada caalimba ahayn laba caalim oo mujadidiina yaa dafiraaya maanta ibnu taymiya juhdigii iyo dadaalku ku bixiyey muujinta iyo caddaynta caqiidada ahlu yaa dafiri karaya macaarigtuu la galay ahlu bidaca yaa dafiri karaya kutubtu ka qoray ee uu ku qeexay kuna fasiray caqiidada ahlu yaa dafiri karaya qof allaalo qof dafiri karaa ma jiro haddaan taa ka imaando ayuha alikhwa walakhawaat oo aynu dhahnaba dad baa maanta yacni kutub hore loo dhigi jiro tawxiidka iyo caqiidada ka warramayay maanta shalfka iska dhigay oon ogolaynba waxay isweydiin leh bal ka warrama madmuunka ay kutubtaasi xambaarsanayd caqiidada ay kutubtaasi ku baaqaysay bal ka warrama maanta yaa odhanaya maanta in diinta keliya saxa ee adduunka taallaa ay diinta islaamka uun ay tahay yaa taa dafri karaya ah, diinta keliya saxa addiin saxiix daafaha adduunka haddaad meel walba ka tagto diinta keliya saxe maanta adduunku aynu ku haynaa waa diinta islaamka weeyaan dhammaan diimaha adduunka maanta yaallaa magacaad doonto ku sheeg waa diimo baaila oona ilaahay ku dhawaanayn waana diino kufriya weeyaan iyo arrinka hadda firi in shirkigu uu yahay dembiga ugu weyn oo qof bini aadamku ku dhici karaa yaa dafiri karaaya yaa dafiri karaaya in sharciga ilaahay la bedelo ama sharci gaalo lagu bedesho ama sharciga ilaahay la yidhaah raalli kama nihin ama la yidhaah sharci kale ayaa sharciga ilaahay ka fiican inay gaalnimo tahay yaa dafari karaya aynu ka nimaadno sheekh hebel iyo kitaab hebel aynu ka nimaadno aynu u nimaadno arrinta asalkeega oo ah war caqiidada tawxiidka ee waafaqsan caqiidadii salafka iyo ahlusunna waljamaaca waxaynu maanta u baahanay sidii ay ahayd ay u caddeed inaynu dadka aynu ugu soo bandhigno ayaynu u baahanay taa la-aanteedna waxa weeyaan waxaynu ku dhacaynaa gef iyo qalad aad iyo aad u weyn ayaynu ku dhacaynaa ayuha alikhwa walakhawaat caqiidada tawxiidka sidaan hore usoo sheegnay waxa weyaan waa caqiidada keliya lagu badbaadayo waa caqiidada keliya jannada lagu gelaayo waa caqiidada keliya in naarta lagaga badbaadayo sidaa aawadeed waa inaynu caqiidadaas aanu xambaarno waa inu carruurteenna ku tarbeedayno waa inaynu masaajideenna ka akhrino waa inaynu waajahno caqaa'idda baatilka ah iyo afkaaraha iyo ideologiska qaldan ee la doonayo in dhulka muslimiinta lagu beero meelaha ugu khatarta badan ee dhibta ku keeni karta caqiidada iyo towxiidku waxa waa manaahijta waxbarashada weeyaan manaahijta waxbarashada ardayda jaamacadaha gashaa waxa weeyaan waa kuwa biri toole noqon doona dadkii ummadda u fikiraayay hadday caqiide saxa xambaaraan waxa weeyaan si fiican oo wanaagsan ayay ummadda ugu fikiri doonaan haddiise lagu beerto afkaar iyo caqaa'id iyo fikrado khilaafin diintooda islaamnimadooda qiyamkooga waxay noqonayaan dad horora dad horora ayay noqonayaan oo hadhow ummadda lagu soo jeediyo iyaguna ka qayb qaataa sidii ay u kharibi lahaayeen sidii ay u kharibi lahaayeen jiilalka soo koraya sidaa awadeed ummaddu waa inay ka fiirsato oo waxay iska weydiiso manaahijta waxbarashada ee carruurtooda loo dhigaayo haddii manhaj la dhigo manhajku waa inuu ku salaysnaado ardayga uu soo saaraya caqiido nooceeye ayuu xambaarsananaya dhintooda markaad manhaj qorayso waa inaad qorto ardayga aad soo saaraysa caqiido nooceeya ayuu xambaarsanaanaya haddii ardaygaasi aanu fahamsanayn diintiisa iyo caqiidadiisa sidaan idhi waxa weeyaan khatar buu ummadda kusoo wadaa isagaa khatar isku ridaaya jiilalka soo socdana wuxuu maalinkaa maalintaa ku keenayaa khatar ayuu ku ayuu ayuu ku keenaya dhinacii laga eegaba masalada tawxiidka iyo masalada caqiidadu waa masalo aada iyo aada u muhima kutubta waad ku akrideen culimmadana waad ka maqasheen sidaa aawadeed sida aawadeed qof waloo musliba waa inuu ku dadaalo sidii caqiidadaa saxa u baran lahaa ugana qaadan lahaa culimada raasikhiinta ah ee ka hadashay waxna ka qortay wajazaakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullah Eh, sheekh aada iyo aad baynu ugaga mahadnaqaynaa eh, sida mugga leh ee eh, uu inoogu soo jeediyey mowduucan aadka u qiimaha badan towxiidku siduu sheekhu sheegay waa xaqullaahi cala alcibaad waa xaqa ilaahay addoomihiisa uu ku leeyahay shirkiga isaguna dembi ilaahay laga galo waa dembiga ugu weyn saa daraaddeed laba fariimood baa sheekhu uu diray aniguna waan adkaynayaa dadka culammada iyo ducaaddu inay xoojiyaan towxiidka oo dadka ay baraan ee shirkigana uga digaan sidii awal hore yacni markaa loogu dadaali jiray iyo si ka badan ay ugu dadaalaan oo aanay dariiqii ka leexanin ee dadka muslimiinta ana inay diintooda bartaan towxiidka bartaan shirkiga ka digtoonaadaan camal kastoo qofku uu sameeyo haddii shirki uu leeyahay dee anfici maayo innahu man yushrik billaah faqad xarama allahu calayhi aljanna wama'waahu nnaar wamaa lilaalimiina min ansaar eh, marka sheekha aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daro eh, runtii si aad iyo aad u qiimo badan buu mawduuca inoogu soo jeediyey eh, khataro badan oo runtii dee jirana ugu iftiimiyey oo khilaafsan towxiidkii iyo caqiidadii saxda ahayd shiicadii baa markaa jirta waxa weeyaan caqiidooyin kale oo khaldan oo badan baa jira ilxaadkii baa jira oo waxa weeye dadkeenii runtii weliba dhallinyaradii aada ugu faafaya intaba waxaa lagaga badbaadayaa in caqiidada saxda ah la barto dadka ducaadda ah in ay aada iyo aada isaga xil saaraan الناس ثم مضى عنه وخلاه بين الشافق على إلف يسر به إذ صار أغماضه يوما وسجاه يبكي عليه قليلا ثم يدفنه فيمكن الأرض منه ثم ينساه وكل ذي أجل يوما سيبلغه وكل ذي عمل يوما سيلقاه